bismi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wصli اllahma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin ama bعd وعn cibaadaة bn الصamit qaal qala rasuulu اllahi sal اه عlيه wslam khuduu canii khuduu canii faqad jacala allah lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miati wanafyu sana wاsayibu bاsayibi jaldu miati wاrajmu qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi khuduu qaada canii xaggayga khuduu canii iga qaata faqad jacala allahu alla waa yeelay lahunna iyaga wuxuu u yeelay dumarkii wey sabiilan jid buu u yeelay jidkii iga qaat hooya wey macnaha albikru kii aan guursanin bilbikri kii aan guursanin yani labada aan isguursanin laba waxaan u jeedaa aan guur horeynin jaldu miatin waay yani waxa weeyaan midka fikrada ah ean guursanin zinadiisa mid bikra uu ka zinaysto dumarka iyaduna jaldu miatin boqol jeedan waaye wa nafyu sanatin iyo sanad musaafiriintiisa watayibu midkii guur u horeeyey zinadiisa bitayibi mid guur u horeeyey ka zinaystayna jaldu miatin waa boqol jeedal warajmu iyo dhagax in lagu dilo iyo dhagax ku dilid waaye rawaaxa wariye muslimun muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa khuduu canii khuduu canii faqad jacala allahu lahuna sabiilan aayaddii fii suurati nisa ku jirta wallatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuut xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila yani intaan xuduudda la jidaynin xuduudda xadda zinada intaan la jidaynin bay aayaddu soo degtay markaasaa rabbi wuxuu uhi tabaaraka watacaala dumarka zinada la imaanaya ee zinaysanaya oo idinka idinka mid a ah. afar markhaati u raadiya afar markhaati hadday ku markhaati kacaan guryaha ku celiya markaas faamsikuuhunna fi lbuyuut guryaha ku haya oo iyana guryaha ka bixi xataa yatawafaahunna almowtu ilaa iyadoo guriga joogta geeri u timaado oy meesha ku oofsato aw yajcala allahu lahunna sabiilan ama alla jid u yeelo marka xugum horuu ahaa oo intaan xadda la jidaynin ah haweentii goortii zino lagu hubsado oo afar markhaatil helo ama qiraal guriga inay ka baxdaan la diidaya gurigaa lagu xabisaya gurigaa lagu celinaya ilaa ay ka dhimato waxaa la garab dhigay ama alle uu jid kale u sameeyo marka markay xuduuddii soo degtay buu nebigu marka sal lla alay waslam xadiidkan yidhi iga qaata iga qaata jidkii alla waa u yeelay marka waaka jidkii la sugayay macna aw yajcal allahu lahunna sabiilan waa jidkii la sugay jidkii muxuu noqday marka kaan guursanin ama rag ahaada ama dumar ha ahaadee hadduu zinaysto bedelkii la yidhi guriga ku celiya waxaa laga dhigay boqol jeedal iyo in la masaafuriyo midka guuru horreeyo sayibka sayibka rag iyo dumarkaba waa la yidhaha way galayaan ee guuruu horreeyeyna boqol jeedal ku dhufta kadibna dhagax ku dila isugu dara labadooda xadiidku macnahaas mar ayib faqad jacala allahu lahunna sabiila marka jidkaasi waa jidkay aayaddu tilmaamtay waay ah. ayib inta kale waa laisla ogol yahay in ruuxa aan guur u horreynin hadduu zinaysto in la jeedlayo boqol jeedal lagu dhufanayo layslama diidana waa ijmaac qur-aankuna waa ka sheegay qur-aankana fi suurati nuur alla waa ku caddeeyey tabaaraka wa tacaala fajliduu kula waaxidatin minhumaa kula waaxidin minhumaa miata jalda boqolkaas jeedal marka layskuma khilaafsana laakiin meesha waxaa laysku khilaafay boqol jeedal markii lagu dhufto musaafirin ma loogu darayaa oo dhulkuu joogay ma laga eriya ma laga masaafurinayo sunnadaa sheegtay intaas qur-aankuma darin musaafiriintaasi in loogu darayana waxaa qaba culimada badankood bima fii dalika khulafaa raashidiin iyo taabiciinta iyo iyo a'immada saddexda imaam maalik shaafici axmed abu xaniifa isagu wuxuu leeya waajib maaha musaafiriintu waajib ma aha masale la yidhaahdo weeye xukumka qur-aanka siyaadada ka ah ee sunnadu sheegto xanafiyadu ra'yi bay ka leeyihiin ay madaahibta kale ku khilaafsan yihiin marka jumhuurtu waxay qabaan jeedalkaa boqolkaa waxaa loogu darayaa in la masaafuriyo musaafiriintana waxa la yidhahdaa dhulka uu joogay oo ku dhashay oo ku koray oo yani degan yahay oo laga eriyo meel kale uu kusoo qaato hal sano ayib musaafiriintaasi rag iyo dumarba way u taallaabuu qabaa imaamu shaafici caleyh raxmat ullah jumhuurtu waxay leeyihiin waxa la masaafurinu waa un nin laakiin haweentii haddii la masaafuriyo maxram bay u baahan tahay haddii meeshii ehelkeediiyo dadkeedii joogay laga masaafuriyo meel cidlaan la geeyaan khatar bayba geli sidaas daraaddeed haweentaha layska daayay qabaan laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay cumuumka xadiidka waxaa laga qaadanayaa rag iyo dumar laba kala reebine ayadana ha la masaafuriyo halkaasuu marinaya aahirka xadiidkana saasaa laga qaaday waxaa kaloo xadiisku uu camimaya oo masaafiriska wadagelaya ka xorta ah iyo addoonka labaduba sawri iyo abr iyo daawuudin aahir iyo shaafici fii axadi qowleyhi baa iyaguna sidaa qabo cumuumka xadiidka masaafurisku xorta iyo addoonka labadaba oo u yaalla oo addoonka laga soo reebi maayo waana laga doodsanya masaladaasna culimo kala ka doodsa masale waa taas oo masaafuriinta siyaadada ehe lagu darayo weye waxaan u jeedaa jeedalka masalada labaad ee doodu ka taagantay xadiidku sheegay waxa weeye dadkii u horreeyey guur u horreeyo guur u hormaray oo iyagoo guursaday haddana zinaystay dhagax baa lagu dilayaa xadiidkaynu soo marnay darsigeennii u dambeeyey inoo ugu dambeeyey soomaha ah, yaa unays soma waqdu yaa unays ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha haddii ay qilaso dhagax ku dil buu ku yidhi nebigu sal lay sl ficlan wuu tegey way qiratay dhagax buu lagu dilay haweentii waana u tegi doonaa cinda ahli sunna waljamaca layskuma khilaafsana allahuma waxaa khilaafay khawaarijta iyo muctasilada waa laba firqo oo khilaafkoodu uusan muctabar ahayn fii masaa'il alijtihaad lama ictibaariyo wax kastoo qaad male firaqu daallay ku jiraan firqada firqooyinka lunsan bay ku jiraan laakiin ahlu sunna waljamaca ee culimmada sunnadu rajmi lama diidana rajmigu inuu mashruuc yahay bal inuu waajib yahay ayb waxay isku khilaafayaan marka rajmiga iyo dhagax ku dilidda jeedal ma loo raacinaya xadiidkani wuxuu yidhi jaldu miatin warajmu boqol jeedal inta lagu dhufto haddana dhagaxa lagu dilo labada waa laysu raaciyo xadiidku yidhi taasay marka isku khilaafayaan ayb waxaa qaba siduu xadiidku hadda sheegay oo in jeeda la jeedli oo la garaaci kadibna dhagax lagu dilo labadaba laysugu darayo alimaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya daawuud ibn caliyin idaahiri iyo ibn lmundir min asxaabi lwujuh fi lmadhab ashaafici ayaa sidaa ku tegey ayib waana sida saxiixa sida saxiixa iyagu qolyaha diidani waxay leeyihiin dadkii nebigu uu dhagaxa ku dilay sida maacis oo kalena u tegi doono haweenayda kaamidiyada iyadana aan u tegi doono kulligood dadkaas dhagaxa lagu dilay lama sheegin inuu nebigu jeedal ka hormariyey kaasay marayaan qolyaha diidan qolyahanina waxay leeyihiin yaan la sheegin laakiin sheegid la-aantu daliil ma ah xadiis kalaa sheegay oo ku caddahay masaladu adiga masalo doodeedu badan tahay hadda ad sii gelayne laakiin xadiidkani waa sugay a'imadaasaana qaba in jeedalka iyo dhagaxa dilkiisa laysugu daray oo laysu raacinayo macnaha sidaas weya waxay leeyihiin lianna almuhbit muqadamun cala annaafi ruuxa sugaya ee xukunka sugay iyo ka anfiyey ka sugay baa cilmi ziyaado ahaya midda labaad ragga axaadiista kala wariyay haddaynan ogaanin ninkii ogaaday baa xujo ah oo waxay leeyihiin man calima xujatun calaa man lam yaclam saas way macana marka masaladu xugum ahaan maadaama xadiidkeedu asaxay waa la qaadan bay leeyihin ayib adiga masle khilaafiya wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi ataa waxaa yimid rajulun nin baa yimid oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah, rasuulallahi buu u yimid sal lay asalam walxaal huwa nabigu fi lmasjidi masaajidka uu ku sugan yahay nabigoo masaajidka dhex fadhiya waa nin muslimiinta ka mid u yimi fanaadaahu markaasuu nabiga u dhawaaqay ninkaasi waa maacis maacis ibn maalik waa utegi doonaa ninkaasi waa ninkaa magaca la yidhaahdo ayib maacis fanaadaahu nabigu u dhawaaqay faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu zanaytu waan zinaystay fa acrada waa ka jeedsaday canhu xaggiisa nabigu sal lay waslam dhanka kale uga jeesaday fatanaxa wuu durkay tilqaa'a wajhihi nebiga wejigiisa qumaatigiisuu haddana usoo durkay saasuu nabigu ugus markuu kusoo ka hor yimid oo uu ku yidhi waan zinaystay nebigu xagguu uga sii jeesay isaguna intuu soo durkay buu dhanku nebigu u jeesaday buu ka soo galay markaasuu haddana ka hor yimid tilqaa'a wajhi waa wejiga qumaatigiisa xaggiisa ayuu usoo durkay markaasuu haddana wejiga kasoo qaabilay faqaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay innii anugu zanaytu waan zinaystay fa acrada waa ka jeedsaday canhu xaggiisa mar labaad xataa fannaa ilaa uu celiyey daalika arrinkaa calayhi nebiga korkiisa arbaca maraatin afar goor ilaa uu ku celiyey ama calayhi ninka korkiisa uu nebigu ku celiyey arbaca maraatin afar goor afar goor buu ka jeedsaday mar walbana intuu soo wareegu dhanka iyo horta kaga imaanaya falamaa goortii shahida uu qiray calaa nafsihi naftiisa korkeeda uu ku qiray arbaca shahaadaatin afar qiraal afar goor markuu naftiisa ku qiray inuu zinaystay ayaa dacaahu waxaa u yeedhay rasuululahi baa u yeedhay sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi abika warma waxaa kugu sugan junuunun waali warma waalanta miyaad waalatay oo ma waalli baa kugu sugan oo ma miyirqabtid miyaa qaala wuxu uhi laa maya wax waaliya iskuma ogi qaala nebigu wuxu uhi sal alay aslam fahal axsanta hadda ka hor ma guursatay guur ma ku horreeyey qaala wuxu uhi nacam faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal alay asalam idhabuu bihi la taga oo farjumuuhu dhagax ku dila saxaabadii buu saxaabadii kale intuu udheeba wuxu uhi kaxeeya oo meelahaa geeyo markaa dhagax ku dila muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray ayb xadiikaas waa xadiidu maaciz ibnu malik waaye waana xadiid caan a ah waay wuxuu ka mid yahay saxaabo waktigii nebiga sal alay wasalam zinadu ka dhacday oo nebigu sal alay wasalam uu xaday oo dhagax lagu dilay xadiidkiisu marka alfaadda uu ku soo arooray aad bay u fara badan yahay oo maalan alfaad kale gegedisan iyo siyaaq kale gedisan buu ku yimid kutubta sixaaxa iyo sunanka intaba axkaamta laga qaadanna waxaa ka mid ah ruuxa marka la xadayo oo xaddu zina la marinayo waa in uu afar goor qirto hal mar qiraalkeedu kuma filla hal mar hadduu yidhahdo waan zinaystay kuma filla ilaa uu afar goor ku celiyo qiraalka sidaasi waa sida xadiidka daahirkiisa ka muuqata waxaana ku tegey alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa axmed iyo isxaaq oo waxay leeyihiin qiraalku waa inuu afar goor dhaco marka koowaad laguma xadi karo mar labaad hadduu qirto laguma xadi karo mar saddexaad hadduu qirto laguma xadi karo mar afraad markuu qirto khalas xaddi waa waajibta markaas markaasaa la marinayaa bay leeyihin xadiidkanayna ka qaateen xadiidu maacis ayay ka qaadanayaan maalik iyo abuu thawr iyo shaafici iyo iyagu waxay leeyihiin qiraalka iyo qirashadu hal mar hadday dhacdo waa ku filan tahay bay leeyihiin oo waxay deliishanayaan cumuumkii xadiidkii muxuu ahay ninkii haddaan soo marnay xadiid yaa unays yani uqdu calayha yaa unays xadiidkaynu hadda soo maraynay waqdu yaa unays ila imra'ati haada waxay leeyihiin lama sheegin unays markuu nebigu dirahayay afar goor ha qirato ma dhihin waxaa la yidhi un fain ictarafat hadday qirato hal mar hadday qirato waa ku filan tahay bade waxaa ka mid a ah haweentii juhayniyada iyadana inoo soo socdo waxay leeyihiin afar goor qiraalkeeda lama sheegin adi dhacdooyin noocaasay daliishanayaan xadiidka maacisna waxay leeyihiin riwaayaadkiisu waa mundarib inta goore qiraalku dhacay riwaayaadku waa isku khilaafsan yihin meeshaasay marinayaan macnaha laakiin waxaa lagaga jawaabayaa riwaayadka waa la jamcin karaa ikhtilaafkooda ama waa la kala rajiixi karaa lianna akaru riwaayaat waxay sheegaysaa xadiidka maacin qiraalku inuu afar goor ahaa qiraalku inuu afar goor ahaa bay axaadiista badankood sheegaya waxaa xoojinaya in qiraalka afarta ah ilaa uu qirto aan la xadaynin waxaa xoojinaya fahamkii saxaabada buraydat bnu xusayb wuxuu leeyahay sida imaam axmed uu soo saaray waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa wey burayda wuxuu yidhi kunaa nataxadau asxaaba nabiy sal lay aslam ana maaciz bna malikin saxaabadii nebiga haddaanu nahay waxaan ku sheekaysan jirnay ninka maaciz la yidhaahdo low jalasa fii raxlihi bacda ctiraafihi alaaa maraat hadduu gurigiisa iyo reerkiisa iska joogi lahaa saddex goor markuu qirtay kadib lam yarjumhu nebigu muusan rajmiyeen wa inamaa rajamahu cinda araabica markii auu nebigu ku rajmiyey laakiin saddexdii hore mar buu qirtay waa laska tegey wuu iska tegey lagama hoos qaadin hadduu sidaa ku tegi lahaa lama soo qabteen mar labaad buu qirtay haddana waa la celiyey wuu iska tegey hadduu sidaa ku tegi lahaa lama soo qabteen haddana mar saddexaad buu qirtay waa la celiyey wuu iska tegey mar saddexaadkaana hadduu sidaa ku tegi lahaa soo noqdeen lama lama xadeen markii afraad markuu soo noqdo qirtay baa markaa la xaday burayda marka wuxuu leeyahay waxaan ku sheekaysan jirna haddaan saxaabada nahay marka afraad baa keentay in la dile oo raji la rajmiye saddexdii hore hadduuba ku tegin halamaba dilenba marka yani fahamkii saxaabaduna waa xoojinaya macnaha isaga oho qiraalka afraad inuu keenay rajmigiisa saas maa ayib taa laga faaidsa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysan oo xadiidku uu faa'iideynaya masale inoo soo socoto istifsaarka iyo ruuxa marka la xadayo xadda uu galay in muxuu ahaay su-aalo badan laga weydiiyo oo sideedaba shareecadu masalada xuduudda waa asal ka mida usuusha diinta oo ruuxii inkirana uu gaaloobi laakiin sugiddeeda markay sugnaato oy caddaato in la oofiyo allaahuma in mafsado raajixa ay timaado mooyaane waan u tegi doonaa in la oofiyo weeye laakiin in la sugo oo muxuu ahaayey yacni xagga laf ahaanteedii la sugaayey shareecadu kumana degdegto umana hanqaltaagto kumana dadaasho waxuun bannaanka isu soo dhigay mooye laakiin siday ku sugmi lahayd wayba ka warwareegtaaba intii la raadin karo wax ruuxan xadda lagaga baajin karo waa la raadraadin oo macquuloo shubha macquul ah markii waxba loo waayo oy banaanka isi soo dhigto markaa waa in la ofinaya saas maana maxaa yeele nebiga sal ly slam waad aragtaan inta goor uu ka jeeso ma afar goor baa la celceliyey afar goor baa la celceliyey hadduu iska tegi lahaa ta kale waa u tegi doonaayo xataa ruuxu markuu waxyaalaha noocan oo kalea ah ku dhaco inuu iskeeno maxkamadda iskeenoo la xado waxaa uga fiican inuu is-asturo toobad keeno xadiis kale u tegi doonaa marka masalada xuduudda dadka in laga oofiyo oo la dilo oo la jeedlo oo muxuu ahay shareecadu sideedaba laa tatashawaf ilayhi uma halqaltaagto mana raadiso laakiin hadday timaado ay fulisaan hadday timaado ay fulisaa laakiin keeniddeeda ayadu xoog kuma keento xoog kuma keento bal markay timaaddo waxaa loo raadiyaa shubha kadibna nabigu sal lay slam waa kaas su-aalaha badan ka weydiinay xadiikan cbdullah bn cabas baa sii cadaynay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi lamaa goortii ataa uu yimid maaciz bnu maalikin ila nabiy nebiga markuu u yimid sal lay wasalam ayaa qaala wuxuu yihi nebigu lahu isaga wuxuu ku yidhi lacallaka ma mudan tahay oo ma laga yaabaa qabalta inaad dhunkatay ma dhici kartaa uun wax weynba inaadan geysanina keliya inaad dhunkatay un aw amase kamasta inaad taabatay amziga kutubta qaarkood waxay ku fasirayaan aljasu jasigana waa gacanta lagu taabto qaarna waxay leeyihin sida ibnu asiir oo kaleeto khamastada wuxuu leeyahay waa ishaaro ama isha lagu ishaaro ama isha baalkeeda lagu ishaaro ama gacanta lagu ishaaro waa iljabin amasta iljabintana waa la yidhahdaa taabashadana waa la yidhahda ayb aw amase nadarta inaad fiirisay ma dhici karta lacallaka qabalta inaad dhunkatay un ma dhici karta aw amasta inaad u iljabisay ama aad taabatay aw nadarta inaad fiirisay ma dhici karta intaa un arrintaadu ayadoo ayna wax weynba sii ahayn wax intaaba ka sii weynanaysan ma dhici karta qaala wuxuu ihi laa maya yaa rasuulalla rasuulka ilahi maya arrintu intaa waa ka weynta xaalku intaa waa ka weyn riwaayada axmed rawa lbukhaari baa wariyey axmed iyo bukhaari iyo abu daawuud waxay siyaadiyeen nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam intaaba markuu yidhi maya intaa midna ma jiro wuxuu ku yidhi afaniktaha laa yakni afaniktaha ma u galmootay wa ah, afaniktaha laa yakni ma kinaayoonino annaga hadda markaan leenahay eh, uma galmoonin waa nooc kinaaye a ah sooma laakiin migta waa kelimadii oo laga qaaday marada laga qaaday waay hadda inagu miyaan hadda marada ka qaadi karna saas man afanigtaha miyaad u galmoota wey man oo dhabta ah, oo kelimadii rasmiga loo isticmaalayay markaasuu yidhi haa rasuul ilaahi haka halkaas wey arrintu halkaas wey waxa kaloo dhan soo dhaaf waxba iima laabnay facinda dalika amara birajmihi markaasuu nebigu amray sal lay aslam in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo ayb axmed iyo abu yacla waxay soo saareen min xadiidi abi bakr asidiiq isagana xadiis saxiixa ah. wuxuu leeyahay abubakr sidiiq nabigaan la joogay sal lay asalam oona agtiisa fadhiyay markaasaa waxaa u yimid maacis ibnu malikin factarafa cindahu maratan hal mar buu qirtay faraddahu nebigu waa celiyey warkac iska tagbuud uma jaaa waa yimid mar labaad factarafa cindahu aaniya mar labaad buu qirtay faraddahu waa celiyey warkacadkiisbale uma jaaa waa yimid factarafa cindahu ahaalisata markii saddexaad buu qirtay faraddahu haddana waa celiyey ayb faqultu lahu baa saddex goor markii la celiyey mar afraadkii uu nebiga ku soo socdo ayaan haddana abubakar ahay waxaan ku yidhi buu yidhi inaka in ictarafta araabicata rajamaka aba mar afraad haddaad agtiisa ku qirato wuu ku dili doona dhagax baa lagugu dili doonaa joog factarafa araabicata markii afraad bun muusan uga dhiginayn intuu soo istaagay buu markii afraadna qirtay nebiga agtiisa sal lay slam faxabasahu markaasuu nebigu meeshii ku celiyey uma sa'ala canhu markaasuu weydiiyey warsi baa la isagii baa la warsaday xaaladiisaa la xaqiijiyey warma waalan tahay warseed u samaysay war amaad untaa taabatay warkii o dhan markay kasoo gurintay iyo wuxuu bilaabay nebigu haddana ehelkiisa inuu warsado ah, ehelkiisiibuu weydiiyey wuxuu ku yidhi war wax miyaad ka ogeydeen waalli ah hal taclamuuna ba'san tunkiruuna minhu shay-an buu ku yidhi war wax dhaba miyaad ka ogeydeen ninkan ninkan maacis ah waayahan dambe wax dareena ah ma ku aragtay markaasay yidhahdeen maya maa naclamu ilaa khayran ninku isagoo fayow oo caafimaad qaban baan ogeyn rasuulilahi wax dhib ah iyo wax waaliya maanaa ku ogeyn fa amara birajmihi markaasuu nebigu rajmiyey salawatu rabbi wasalam u fiirta suu u dheeriye marka ariiqu suu u dheeriye inta su-aaladu isaga la marinayo inta gooror la soo celinayo baadhista uu ehelkiisii iyo dadkiisii ka raadinayo waxaasoo dhan maxaa laga wadaa waxaasoo dhan waxaa laga wadaa haddii hal sababa la heli karo oo ninkaa xaddu kaga baaqan karta iyo dilka waa la samaynaa marka maqaasida shareecadu saas waa maqaasida shareecadu saas waa masaladu ma aha yacni dadkan nafta u qoonso ma aha xuduuddu waa inay zawaajir noqoto oy horta macnaheedii dhaliso waa u tegi doonaa laakiin waxaa ka horreeya ariiqa xuduudda lagu sugayaay ariiq fudud ma ah waa ariiq ixtiyaadaad fara badan iyo dawaabid iyo dadaal badan baa ka horeeya saas maana ayib axaadiistaasi waxaa laga qaadanaya culimadu ka daliishadaan oo isweydiiyaan ma laasim ba ruuxa marka la xadayo xaddu zina khaasatan in sida nebigu u weydiiyo oo kale loo weydiiyo oo tafaasiishan faraha badan iyo jidkan dheel lamaro la maraayo ma laasim ba ayib sidaasay culimada qaar ka mid a ku tegay culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa laazim leanna waxa loo socdaa waa naf qaadideed wa naf qaadideedna taxadarkaa dheeree nebigu maray iyo jidkaa uu maray waa in loo maro bacdu ahlilcilmi baa saa ku tegay ayib qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxuu marka su-aalaha faraha badan la weydiinayo oo la baadhayo waa inuusan uusan ahayn mashhuuran bilfisqi ah, hadduu mashhuur bilfisqi yahay oo ruux xumaantiisa iyo fisqigiisa la yaqaano uu yahay oo caan ah xumaanta caan ku ah in la weydiiyo oo la baaro oo uma baahnay deh mujarad hal mar uu qirto isaga xadda laga og culimada qaar ka mid a ah sidaa qaba waxay isweydiinayaan haddii ay dhacdo waa qolada qabta inay waajib tahay sidan jidkan dheer in la maro tafaasiisha iyo istifsaalka faraha badanna la sameeyo waxay leeyihiin hadduu imaamku samayn waayo ama cidda maxkamadda qaadaysa ay samayn weydo ku degdegto xaddii oo ruuxii xadda inay xaddaasi khaldanayd sababtii lagu qaatay dib ka soo baxdo dhiiggii ma lagu xukumka qaatay mise lagu yeelan maayo qaarkood waxay qabaan waaba la qisaasiba qaar baa halkaa mara bacdu ahlicilmi qaarna waxay warmay la qisaasi mahaye mag ha laga qaado oo qaadigii maxkamadda joogay laanna qusuur iyo gaabin buu sameeyey arrin looga baahnaa iyo taxadar loo baahnaabuu ka gudbay hadduu ka gudbayna waa inuu xambaaro wixii ka dhashay halkaasay culimada qaar ka mida mareen ayib qaarna waxay leeyihiin istifsaalkani istifsaaraadkani laazim ah waa mustaxab waa un sunnay leeyihi ayb ilaa sharcigu wuxuu gaadhayaa haddii ay dhacdo xataa ruuxuu marka hore intuu qirto oo qirto oo qirto markii xadku ku bilowdo oo uu xanuunsado ama ka horba hadduu yidhahdo waan ka noqday been baan sheegahay waa lay khalday waa laiska daynaya warxa laga qaaday xataa isagoo xaddii ku bilaabatay xagee laga qaadan xadiiu maacis laftiisa laga qaadanaya xadiiu maacis waxaa kusoo soo riwaayaadkiisa qaarkood waxaa kusoo arooray axmed ibn maajah iyo tirmidi say soo saareen min xadiis abi hurayra markii nebigu sal ly wasalam uu yidhi kaxeeya oo xada yaa inta la kaxeeyey baa waxaa lala tegey meel oo dhagaxli ah dhul dhagaxli baa lala jiro dhagaxii markuu ku bilowday de waa nafe wuu adkaysan waaye markaasuu cararay markuu cararay bay kala daba tageen way la dhaceen markaasuu wuxuu yihi war nabiga igu celiya mayna ka yeelin way dileen markay dileen bay nebiga usoo sheegeen sal lla alay slam markaasaa nabigu wuxu uri sal lay aslam hallaa taraktumuuhu hallaa taragtu maxaad u dayn weyde dayn weyde buu nabig sal lay slam kadalika xadiidu jaabir cinda abi daawuud waa xadiid xasan ah. ayaa wuxuu yidhi maacis markii dhagixii ku bilowda uu xanuunsadaybu wuxuu yidhi yaa qawmi rudduunii ilaa rasuuli illah war qowmkayow rasuulka ii celiya war i celiyo rasuulka dib iigu celiya faina qawmii qataluunii wagaruunii min nasr war i dilay iyagaana naftayda ikadiyey ayagaana waxay ugu yidhaahdeen rasuulku ku dili maayo xoogaa uun waa lagu dambi dhaaf weydiin mooyaane lagu dili maayo war waa lay khalday waa ninkii intaa soo noqnoqday isagoo naftiisu qiraay laakiin naf baa haysa hadda war rasuulka igu xoliyey nabiga markii loo sheegay sal lay slam wuxuu yihi fahallaa taraktumuuhu waji'tumuunii bihi war maxaad u dayn weydeen ood iigu keeni weydeen buu rasuulku sal lay slam ilaa hal markaa xataa rajaa laga qabaa waad garan kartaa marka shareecadu asal ahaanba xuduudda oofinteeda sabab macquula iyo shubha macquulo ruuxa lagaga baajiyo haddii la helo waa lagaga baajiyo haddii sabab macquul iyo shubha macquula la waayo bannaankana ay timaado markaana mafsado raajixoo ka dhalanaysa aysan jirin xuduudda markaa waa la ofinaya waa xilliga marka shafaaco xataa aan la ogolay in laga ergeeyo xataa markaa aan saas way macana wacan cumar bn khadaabin sidaa waxaa qaba oo xataa markii la xado hadduu isbeeniyo oo ka noqdo oo yidhaahdo been baan sheegayo waan isku been abuurtay in laga aqbalayo xadda laga baajinayo waxaa qaba alimaamu axmed shaafici iyo xanafiyada jumhuurtaa qabta sidaas macnaha aan dambe hadda xadiis aan ku sheegnay xadiista dambe wacan cumar ibni khadaabin radi allahu tacala canhu anahu isaga waa cumare khaaba wuu khubeeyey faqaala markaa wuxuu yidhi ina allaha alle bacata wuu diray muxamadan muxamed sal alay slam bilxaqi xaq buu la soo diray wa anzala wuuna dejiya calayhi korkiisana alkitaaba qur-aankuu ku soo dejiyey fa kaana waxaa ahaa fii ma anzala allahu wuxuu alle soo dejiyey dhexdiisa waxaa ahaa calayhi nebiga korkiisa uu ku soo dejiyey aayat rajmi aayadda dhagax ku dilidda qur-aankii nebi maxamed lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa ayadda sheegaysa ruuxa zinaystee guur u horreeyey dhagax ku dila aayaddaasi qur-aankii la soo dejiyey bay ka mid ahay ayib qara'naaha waan akrinay buuhi aayadda wa wacaynaaha waana weelaynay oo waan xifdinay waay wa caqalnaaha waana fahamnay buuhi aayaddaasi waa aayadda qur-aanka ka mid ahaydoo ashayku washaykatu idaa zanayaa farjumuuhuma albattata aayad noocaas iyo martu hadday zinaystaan dadka guuru horreeye baa laga wadaa rijmiya oo dhagax ku dila waa xugum go-an arrin go-an waay oon hadalgeli karin waay aayaddaa way marka aayaddu tilmaamaya qara'naaha aayaddaa waan akrinoo qur-aankay ka mid ahay wa wacaynaaha waanan u xifdinay wa caqalnaaha waana fahanay farajama rasuululahi sal lay slam rasuulkaa rajmiyey oo dhagax ku dilo aayadda ku camal camalxuloo fuliyey wa rajamnaa waanu anaguna rajminay bacdahu nebiga gadaashiisana waan rajminay haddaan khulafadii nahay ficil ahaanna nebigu waa u fuliyey annagana waan fulinay buui gadaashiisa fa akhshaa waxaan ka baqi buuhi in taala hadduu dheeraado binnaasi dadka zamaanun wakhtigu hadduu la dheeraado dadku hadday wakhti sii joogaan oo wakhtigu la dheeraado waxaan ka baqi an yaquula inuu yidhaahdo qaa'ilun mid dhahaya nin iska hadlay intuu hadlo inuu yidhaahdo maa najidu ma helayno alrajma dhagax kudulidda fii kitaab illahi ilahay kitaabka ilahay ka heli mayno dhagax in lagu dilo ruux sinaystay kitaabka kuma taalo war noocaasa inuu nin la soo istaago oo fayadiluu markaa ay lumaan bitarki fariidatin fariido ka tegitaankeeda sababteed inay ku lumaan fariidadaasoo anzalaha allahu alla uu soo dejiy oo markaa fariido alla soo dejiyey ka tegiddeeda markaa inay kullumaan baan ka baqi wey wa ina arajma dhagax ku xaqun xaq weeye oo fii kitaabi illaahi ilaahay xukumkiisa ku sugan kitaabka ilahay ku sugan calaa man cid korkii zanaa zinaystay idaa goortii axsana uu guursaday oo guur u horreeyey oo min alrijaali ragga iyo wanisaai dumarka ah idaa axsana hadduu guursaday waay oo horay uu guur u soo maray idaa goortii qaamat ay istaagto albayinatu caddayntii aw amase kaana uu ahaado alxabalu uurkii aw ilictiraafu ama qirashadii ay ahaato muttafaqun caleyhi buhaari muslim soo saaray ayb cabsidii uu qabay cumar radi allahu canhu way dhacday ummadda in laga heli doono dad dhihi doona rajmiga iyo xaddaasi qur-aanka kuma jirto wabitaali diinta ka mid ma ah way imaan doonaan buu saadaaliyey wayna yimaadeen nimanka khawaarijta la yidhaahdo waxay qabeen rajmigu diinta ka mid maaha muctazilada qaybo ka mid a ah iyaguna qabay rajmigu diinta ka mid maaha masaa-isha ay ku lumeen bayna ka mid tahay oo firaqu dalla ay ku noqdeen bay ka mid tahay amaa cinda ahlisunna waljamaaca salafan wa khalafan waxay ijmac ku yihiin rajmigu inuu diinta ka mid yahay qur-aankana inuu horay ugu jiray laakiin lafdigii aayaddii ka hadlaysay lafdigeedii baa la naskhay akhrinteediiy lafdigii baa laga saaray qur-aanka oo laga bedelay laakiin xukumkeedii baa yaalla oo xukunkeedii inuu yaalla waxaad ku garan nebigaa rajmiyey saxaabadiisii ka dambaysay baa rajmiyey ummaddii baa isku raacday ummadda nebiguna sal alay wasalam sideedaba xukum khaldan iskuma raacday soo ma ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaalawa lunsanaan iyo baadinimo ummadaydu isku waafaqi mayso hadday badankeed xataa dhinac u badato qaar xaka haysta waa laga heli laakiin inay israacdo haddayba israacdo waxay ku tusinay daliilku taana waa ijmac marka marka kitaabkii oy ku taallay masaladu sunnadii nebiga sal alay wasalam oo qawli iyo ficl iyo nooc walbaba leh ijmaacii ummadda intaba waa ku duroorsaday rajmigu inuu ka mid yahay diinta rabbi tabaaraka wa tacala saas maana goormaana rajminayaa waxaa la rajminayaa rag iyo dumarba goorta ay zina ka dhacdo guurno u horreeyey zinadu inay ka dhacday see lagu isbaatinaya saddex mid ka mid a ah lagu isbaatinaya xadiiskaasu sheegay waa in caddayn la helo oo caddayntu maxay noqonaysa afar markhaati bilijmaac afar markhaati oo rag ah oo markhaati ka ah labadii xubin oo isku jiraan aragnay maaha iyagoo iskor saaran baan aragnay maaha socon mayso iyagoo iskor saaran iyagoo qol iskula jira iyagoo mare isla huwan adiga xubnihii oo isku jira ma aragtay waay maya adaa sideedan jeelo markaa lagugu dhufana laftaadaa malagaa galay markaa soo ma meel adag baa la saaray marka afar nin oo markhaatiye ah oo labadii xubinoo isku jira soo dul istaagay waa arrin uu banaanka la dhigtay waay sooma waa arrin uun jidka dhexdiisa laysku qabsay waa adagtahay si kale aad u adag saas daraaddeed xuduudda zinada ee la oofiyey ee nebiga waktigiisii la oofiyey sal lla alay wasalam iyo waktigii khulafadaba waxay u badan tahay qiraal ruuxii zinaystay laftiisu inuu iskeenoo qirto oo middan dambay soo socotaa awil ictiraafu ah taasay u badanta laakiin in afar nin soo dul istaagan maayo saddex xataa laga yeeli maayo laanna qur-aanka daahirkiisana waa laga qaadan xadiisna nebigu waa ka sugan suganya sal alay wasalam nin sheegtay inuu naag ka zinaystay oo isagii la jeedlay may isagii muxua ah, la jeedlay dhallinyaro aha ayadii inta loo tegey baa la yidhi naam zinadaas ka waran ma jirtaan ma jirtay tegi haddana sideetan jeedal baa isagiina loogu daray ilan zinadii wuu isku qiray sooma mar hadduu zinadii qartay xaddii zinadana waa la mariyey gabadhii uu yidhi waan ka zinaystayna soo muusan qadfin xaddun qadfina waa la mariyey amaad haysta afar markaas maya afkaaga haysa marka malagaayuusan gelin iska awd banaanka mar marka saas waay shareecadu way adkaysay dariiqa ay ku sugnaanayso zinadu dariiq fudud maaha ududma marka afar markhaati bayinadkaasaa laga wada aw kaana alxamalu aw ilictiraafu sababta saddexaad ee zinadu ku sugan ictiraafka iyadana waa laisla ogolya hadduu ruuxii qirto waa kaan ka soo hadalnay qiraalku ma afar buu noqonayaa ma ka yar baa ku fila waan ka soo hadalnay sooma laakiin sababta saddexaad baan dhihi lahaa waa uurka haweenaydii ayada oo ninna lahayn sayidkeeda oo xaasaystana uusan jirin oo addoon markaa ay tahay waa haddii uun uur ku soo baxo haddii uur ku soo baxo uurkaas sababtii ma lagu xadi karaa hadda ama xaddu ha noqoto rajmi ama xaddu aljaldi ha noqoto uur keliya ma lagu xadi karaa waa isku khilaafsanya waxaa qaba in la xadi karayo haddii uur lagu arko cumar bn khadaab alkhaliifatu arashid alimaamu maalik asxaabtiisaa ku raacay laakiin jumhuurtu waxay qabaan arrintaas khilaafkeeday qabaan oo waxay leeyihiin uur keliya xad ma keeno leanna waxaa dhici kara leeyihin uurka gabadha in la boobay baa dhici karta sooma in si shubhaa loogu tegay baa dhici karta asbaab badan baa suroobi karaysa sidaas daraaddeed asalkuna wuxuu ahaa shareecada shubha macquula haddii la heli karo in xadda lagu baajiyo marka uurka keligii shubahaad baa loo heli karaa keligiina kuma filayna xadiiskanna waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen waa ra'yu cumar xadiis marfuuca ma ah ijmacna ma ah waa qowlu cumar qowlu cumarna waxay yidhaahdeen waxaa ka hor imaanaysa axaadiista kale ee dhahaysa xuduudda shubahaadka ku dafciya waan u tegi doonaa qaar ka mida ah macana walow qaacida ha noqoto ama aahirka xabligaasi ama xabalka xabalka uurka hadday ku sugnaata iyada hadal kama joogo iyada waa la fulinaya an abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay wasalam rasuulkaan maqlay waxaa laga fahmay oo laga qaado sidoo kale ummaddu markay cadishoy ka tagto ilaahay xuduuddiisa ayadoo awoodi karto kari karta in ay lumayso soo ma laanna cumar muxuu yidhi fayadiluu bitarki fariidatin anzalaha allah hal xad oo xuduudda ka mida ka tegitaankeedu ayadoo la awoodi karoo la kari karo waa dalaal iyo baadi waay oofinteedii iyo xuduuddooda oofiyana masaalixda ummaddaa ku jirta adduunkoodi iyo aakhirada masaalixda ku jirta marka rabbi tabaaraka wa tacala walakum fi xayaatun ya uli lalbaab baa layidhi qisaastood oofisaan nolol baa ku jirta kuwa wax garanayo saas maa laxadun tuqaamu fi lardi waa kii xadiidku ah xad dhulka ilaahay lagu oofiyo baa uga khayr badan dadka dhulka ku nool afartan maalmood in roob la siiyo afartan maalmood inuu roob idiin soo barwaaqo ma ah barwaaqadaasi waxaa ka fiican hal xadow xuduudda ka midood oofisaan xuduuddu marka meel adag bay kaga jirtaa nolosha noloshii baa ku taagan jiritaankii nolosha diin iyo adduunyada baa ku jirta laakiin mar walba xuduudda oofinteedu waa inay noqoto mid marta dariiqii shareecadu u jidaysay markii dariiqii shareecadu u jidaysay la mariyo waa maslaxo laakiin haddii dariiqii laga suka maro ama lagu fududaado ayadoon dawaabideedii iyo jidkeedii la marinin mafaasid baa ka ratimi karta markaas saas wacan abi hurerata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi baan maqlay sal lay aslam oo yaquulu leh idaa goortii zanad ay zinaysato amatu axadikum midkiin addoontiisu mid idinka idinka mid a addoontiisu hadday zinaysato oo fatabayana uu cadaado zinahaa zinadeedu ay cadaato say ku caddaato ama afar markhaati ama qirasho sooma iyo uurkiiyo khilaaf ayb fatabayana uu cadaado zinahaa zinadeedu ay caddaato falyajlidha ha jeello alxadda xadda ha jeello xaddii la yaqaanay ha jeello muxuu ahaayey ha karbaasho walaa yusarib yuusan canaananin calayha korkeeda a tasriibka waxa la yidhahda bimacnaa tacniif inaad afka kala dagaalanto ood ceebayso ood caydo oo aflagaadayso oo yani waxa weeye afka aad ku adkayso yaa la wada carab ku adkayso ha yeeli way macnaha inaad caydo ood lacnado ood wax ka sheegto may laguma ogolaa intii ilaahay ku dhufay ruuxa ku dhufto laakiin aflagaado kale iyo xumaanka sheeg kaleeto ka daa uma kadibna inzalad hadday zinaysato falyajridha hal jeedlo alxadda xadda ha jeedlo mar labaad hadday ku noqotana xaddii ha mariyo walaa yukarib yuusan caayinu aflagaadaynino afka ka dagaalin calayha korkeeda uma kadibna inzanad hadday zinaysato ahaalisata marka saddexaad oo fatabayana uu cadaado zinaha zinadeedu ay caddaato falyabicha ha iibiyo ha isdhaafiyo walow bixablin xarigba ha noqotee oo min sin ka samaysanba ha noqotee wax raqiisba ha isagu dhaafiye si un ha isu dhaafiyo hagado xablin min shac yani waa mubaalaa xataa wax yaroo qiimo aan laynba ha lagaa siiyo gacan kale isaga wareeji wahada kanina lafdu muslimin muslim lafdigiisa w ayb xadiidkan wuxuu faa-iideynayaa in addoommada la xadahayo sida xorta loo xadayo dadka xorta ah laakiin xaddoodu siduu qur-aanku sheegay xadda addoommadu waa niska xadda dadka xorta ah fi suurati nisa alla waa ku sheegay tabaaraka watacala facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab yacni haweendoomada ahaa haweenka xorta ah xadda la mariyo xaddaa niskeed baa iyaga la marinaya haweenkii addoommada ah haddii laga hadlay raggana waa looga qiyaas qaatay marka rag iyo dumarba dadka addoommada ah, nis baa la cadaabaya oo macnaha la xadaya w boqolkii jeedal iyaga konton bay noqonaysa sideetankii jeedal iyaga afartan bay noqonaysa ayib waxaa laisku khilaafsan yahay iyaga xaddooda ka mid ma tahay in dhagax lagu dilo leanna dhagax kudiliddu iyadoo haafhaaf ma noqoto sooma haddii la yidhahdo xaddii dhagax kudilidda iyadana haaf hala mariyo oo niskeed hala mariyo haddama nis bay noqon kartaa ma nisoobi karto culimada qaar baa waxay yidhi xaddu rajmi umaba taalla addoommada nis noqon kara basaa u taalla waana jeedalka ka marka adoontii hadday zinaysato marka koobaad sheedal afkana ha ka xumayninoo tasriibka iyo cunfiga ka daa mar labaad hadday zinaysato sidoo kale mar saddexaad hadday zinaysato zinadeedu caddaato isdhaaf iyo iibi halkaa waxaa laga fahmay qaarkood ka fahmay markaa saddexaad ee la iibinayo inaan la xadaynin waana sida daahirka xadiis ka muuqata falyabichaa baa lii oo weyba zinaysatay xaddii aawe riwaayada kalaa ku dartayoo xadiiska yacni waxa weeyaan abu hurayra iyo zayd ibnu khaalidin bukhariyo muslim ay soo saareen baa wuxuu ku daray markaa saddexaadna waa la jeedlayaa markuu la jeedlo kadibna wuu gadayaa ee macnuhu ma aha iidii uun oo jeedalkii iska dhaf ayib xadiisku ikhtisaar baa ku jira riwaayadan macnaha marka inta la jeedlo ayaa markaa kadibna la gadaya an caliyin xadiikana la mida wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi aqiimuu ooga alxuduuda xuduuda ooga calaa maa malakat aymaanukum gacmihiinnu waxay hanteen korkooda xuduudda ku ooga waxay midigyaalkiinnu hanteen ood leedihiin oo addoommada ah xuduudda ku ooga oo waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey wa huwa xadiidkanina fii muslimin muslim buu ku sugan yahay fii muslimin xaaluu ku sugan yahay mawquufun waay xadiidku markuu muslim ku sugan yahay mawquuf calaa cali waay waa hadalka cali ee xadiis marfuuca maaha abu daawuud baas isagu marfuuc soo saaray kadalika anasaa'i baa soo saaray fi lkubra axmed tayaalisi cabdirazaaq daara bayhaqi ka marfuuca bay soo saareen sanadkiisuna waa aciif markuu marfuuc yahay astaclabi waa aciif cinda aljumhuur ibn abi jamiil la yiraahdo abdullah ibn abi jamiil ayaa inda bayhaqi mutaabici isaguna waa majhuul sanadkiisa waxa kale ku jira maysarah ibn yaqub la yiraahdo oo saaxibu raayati ali ali ibn abi talib oo calanka u wadi jiray isagana lam yuwathiqhu ghayr ibn hibban ibn hibban ibn hibban uba tawthiqiyay yani waa majhuul isaguna waa majhuul sanadku markaa waa daciif waxa kale isagana illa labaad xadiisku uu qabaa aqiimu lxuduuda calaa maa malakat aymaanukum jumladaasi waa mawquufo cali bay ku egtahay hadalkii nabiga maha sal ly aslam ayb sheekh albani caleyh raxmat ullahi kaa marfuuca wuu daciifiye fi lirwa kadibna wuxuu rajaxay jumlada aqiimu lxuduuda ah inay mawquuf tahay bal wuxuu rajaxay inay tahay mudraj min qowli caliyin muslim iyo tirmidi baa soo saaray ibnu jaaruud bayhaqi tayaalisi iyo keyrkood waxayna ahayd cali bin abi aalib baa khudbeeyey dadku u khudbeeyey markaasu wuxu uhi yaa ayuha annaas aqiimuu calaa ariqaa'ikum alxadda wardadow addoommadiinna korkooda xadda ku oofiya man axsana waman lam yuxsin ciddii guru horraysaiyo ciddii aan guru horrayninba maxaa yeele fa ina amatan lirasuuli illahi sal lay waslam addoon nebigu uu lahaa ayaa zanad zinaysatay fa amaranii an ajlidaha wuxuu i amray inaan jeedlo addoon nebigu uu lahaa baa zina ku dhacday yaa zina ku dhacday markaasuu nabigu cali u diro wuxuu uhi cali caliyow soo jeedan faidaa hiya xadiidu cahdin binifaas buui markaan u tegey dhalmayba ku cusub tahayoo mar dhow bay dhashay dhiiggii baa ka qoya waa umul mar dhow bay dhashay fakhashiitu in ana jaladtuha an aqtulaha waxaan ka baqay buu hi haddaan jeedno inaan dilaba laanna waa umul soo maa umushu way jilicsan tahay nabar ma xamili karto haddii jeeda lala dhaco inayba naftu ka raacdu ka yaabo cali fiqigiisa marka wuxuu yidhi fadakartu dalika linabiy sal lay slam wuu ka noqday nebiguna u sheegay rasuulku ilah wuxuu yidhi jeedal ma xamili karto waana ka soo noqday way jiracsan tahayoo way umushay nabigu marka wuxuu ku yidhi sal lay slam axsanta axsanta waad wanaajisay buui saas maa aarkaasi marka waa aar sugan aarkaasi xadiiskaasi waa xadiis sugan fi saxiix muslim iyo keyrkiibu ku yahay waxaa laga faa'iidaysan marka jumlada ah aqiimu lxuduuda calaa maa malakat aymaanukum cali hadalkiisa weeyaane xadiis marfuuca maaha sidaas oo sax xadiis marfuuca waa daciif markii laga dhigo sanadkiisu waa daciifkaas soo sheegtaan soo sheegna macana ayib xadiisku marka axkaam fara badan baa laga faa'iidaysan labadan xadiisbo waxaa ka mid ah in addoommada la xadayo sida loo xadayo rag yacni xorta oo kaleeto qur-aankaana masaladaa sheegay jamaaca salafka ka mid oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay qabaan addoommada xadda la marinayaaye sayidkooda ayaa marin karee dowladda in loo geeye iyo maxkamaddii qaadiga uma baahna addoon sayidkiisaa xadi kara oo jeedli kara isaga hadduu xaqiijiyaba uu marin karaa buu leeyahay ayib culimmada qaarna waxay le meehe xuduudda oo dhan dowlad iyo maxkamad baa qaadan kartee sayidku odoonkiisa gooni uma jeedli karo laakiin aataar badan baa saxaabada ka sugan ridwaan ridwaanullahi calayhim inay addoommadooda jeedli jireen oo xuduudda ka oofin jireen xataa xaddu lqatli xataa inay xadi jireen oo xataa dil inay dili jireen soma waa kan soo marnay xadiiu acmaa sooma ninkii indhalhaaya xaaskiisa dilay somayna soo marnay waliidadiisa ahayd addoontiisa ahayd sooma umulwalad ah marka wuu dilay xabsata binta cumar addoonay lahaydoo sixirtay bay iyaduna dishay wahaakada aataar badan baa saxaabada ka sugan inay dili jireen addoommadu xadda ka oofin jireen ama jeelli jireen ayagoon la soo socodsiinin dowladda masaladaas marka culimo badanoo salif ka mid ah ayib masalada ah mar saddexaad hadday zinaysato zinadeedu caddaato iska iibi ma waajibbaa iibintaas daahiryadaa qaba inay waajib waajib tahay jumhuurtuna waxay waa sunno waa istixbaab mooye waajib ma aha aahirka xadiisku wuxuu faaiideynayaa amarku iibidaasi asalka amarka waxaa laga faaidaystaa wujuub saarif marka waa in la helo jumhuurta ra'yigooda wuxuu rajaxmi karaa markii la helo saarif ka sarfinaya amarka wujuubka ka sarfinayo istixbaab u sarfinayo wailaa aslu lmri wujuubbuu faaideeya aahiriyadaana sidaa qabta su-aal baa la isweydiiye la yidhi oo addoontan sinada uu ka kari waayey ruux kaleeto ka iibiyo gacantiisa ku wareeji adaaba hayi waaye maxaad walaalkaa kala dooni soomah jawaabtu waxa waaye markuu ka iibinayo waa inuu u sheego ciduu ka iibinahayo ou dhaho zinaday taqaanaa sooma ila waa badeeca ceebaysan sooma ah. labada ruuxee wax kala iibsanhaya waxaa la rabaa shayga aad gadayso ceebtiisa inaad u sheegto ruux kaa gadanayo hadduu markaa sidaa ku iibsado ahlan wasahlan warcama adigna waxoogaaga waa laguu barakayn isagana waa loo barakayn haddaad tiqariso way lak haddii marka uu cadeeyo oo sidaa lagu lagu qaato waxaa dhici karaysa bii-ada ay ka wareegtay gurigan ay ka wareegtay ee gurigaa ay u wareegtay inayba sabab u noqoto inay zinada ku dayso waad duruufay sitay baaba dhici karta inay tahay marka waa masle mashruuca waay laakiin loo qarini ruuxa oo loo sheego ceebka iyada maana وعn cimraan bni xusayn radi allahu canhu ana imra'ata haweeney oo min juhaynata ah ayaa atat nabiya nabiga u timi sal alay wasalam walxaal hiya iyadu xubla ay uur leedahay min azina zina xaggeeda ay uur ka leedahay iyadoo uurleba u timi qaamidiyana waa la yidhahda haweentani faqaalat waxay tidhi yaa nabiy allahi nabiga ilaahayow asabtu waxaan asiibay xaddan xad baan asiibay ee fa aqimhu oog calaya korkayda xadda iga oog xadda iga ogo bidaahiri fadacaa wuu yeedhay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yeedhay weliyaha weligeedii buu u yeedhay ciddii gacanta ku haysay weligeeda ama aabbaheedba ama walaalkeedba ama adeerkeed ciddii mas-uulkaahay buu u yeedhay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam axsin wanaag same ilayha iyada wanaag u sameey si wanaagsan ula mucaamalado wanaaji arrinkeeda faidaa goortii wadacad ay dejiso ilmaha umusho uurka ay ku sito fatinii ii keen biha iyada igu soo celi markaas fafacala markaasuu sameeyey fa amara markaasuu amray biha iyada markii dambe lasoo soo celiyey amara nebigu wuu amray dadkii biha iyadii buu amray in la xidxidho fa shukkat waa la xidhay calayha korkeeda siyaabuhaa dharkeedii baa lagu xidxidhay dharkii baa lagu xidxidhay oo lagu giijiyo lagu adkeeyey yacni marka la xadayo saynan aynan maradu uga dhicin ayaa maradii loogu xidxidhay uma kadibna amara waa amray nebigu biha iyada in la rajmiyo farujimad waa la rajmiyey dhagax baa lagu dilay ayib god baa loo qoday oo intaas loo qoday godkaa la geliyey god baa loo qoday macnaha qaar dambaha god loo geliyey inta horaa lasoo soo jeediyo marka dhagaxa lala dhacay ayib uma kadibna sallaa waa tukaday nebigu calayha korkeeduu ku tukaday faqaala markaasaa faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi atusallii miyaa tukan calayha korkeeda yaa nabiy allah nebigi ilaahayow waqad zanad iyadoo zinaysatay haweeney zine loo dilay miyaad ku tukan ood ilaahay u baryay inuu dambi dhaafo faqaala nabigu wuxuu yhi sal lay waslam laqad taabad cumaro way toobad keentay tawbatan towbad oo low qusimad haddii la qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan ruux oo min ahli lmadiinati ree madiina ka mid a ah haddii loo qaybin lahaa la wasacathum way wada gaari lahayd towbad wada deeqi lahayd toddobaatan oo ree madiine ah haddii loo qaybin lahaa bay toobad keentay buu nabig sal lay sl ayb wahal wajadta miyaad helaysaa buuhi cumarow afdalo wax ka fadli badanoo ka fiican min an jaadad inay deeqday binafsihaa nafteeda lillaahi ilaahay inay u deeqday tacala ku rahay nafteeda ilaahay inay ugu deeqday oo iskeentay oo ilaahay dartii hala la ii dila ay tiri towbad intaa ka weynood raadinaysa maxay wax ka fadli badanoo heli karta miyaad jirta waa maya sooma khalaas ayb waxa wariya muslim muslim baa wariya riwaayadii way gaaban tahay xadiisku ziyaadad far badan bay wataa riwaayadiisa marka dawaadkiisa alfaadiisa laysu ururiyo waxaana ka mid a ah fi saxiix muslim iyo keyrkii waxaa ku sugan markay gabadhu u timido rasuul ilaahi xad baan asiibay idaahiri nabigu waa celiyey sal alay slam kac iska tirkigooy beri oo kale markay joog soo noqotay markaasay tihi yaa rasuul allah lima taruddunii lacallaka taruddunii kamaa radadta maacizan maxaad ii celinaysaa waxaa laga yaabaa inaad ii celinayso sidii aad maacis u celcelisay oo kaleeto idaahiri maxaad ii warwareejin u celcelinaysa ayib markaasaa nebigu wuxuu waxay tidhi waxay ku dartay fawallaahi inii la xubla ilaahay baan ku dhaartay rasuul ila uur baan leeyahay uur zina ah baan leeyahay markaasaa nebigu wuxuu yiri sal alay waslam hadday sidaas tahay fadhabii xataa talidii kac tag ilaa aada dhashood ilmaha umusho kaa ilmaha soo umur markaad ilmaha soo umusho iyo imow markay umushay ayay atadhu bisabiyi fii khirqa fii khirqa ilmihiioo karin ama mara yar ay ku wado bay markiiba keentay markay dhashay markaasaa waxay tidhi haadihi haada qad waladtuhu waa kanoo waan dhalay bay ti rasuul ilahi oo inaan uka dhalahay lama sugayn waa kan waan dhalay ee idaahiri markaasaa nebigu wuxu uri sal ly slam idhabii fardiciihi xataa tafximiihi kac tago soo nuuji ilaa uu naaskaaga ka go-o soo nuugo naaskaaga markuu naas ka go-o igu soo noqo falama fatamathu atathu bisabiyi fii yadihi kisrat min khubzin markay naaskii ka jartay ou naaskii caadi uga go-ay bay nebiga ku soo celisay sal lay sla waxay keentay asaga oo gacanta ku wata jab ama gabal kibis ah calashani maxay ka wadaa yani waxay rabtaa inay tiraa rasuul wakaa asagaa kibistiisa iyo cuntadiisa cunahaya gacantuu ku wataa aniga iima baahna ee idaahiri rasuul ilaahi waaba ninkaa dhadha ismaamulahayo rasul ilahi waxba igama baahna ayb markaasaa waxay tidhi haada yaa nabiy allahi qad khatamtuhu waqad akala acaam waan gooyey walakaa cuntadiibuu cunahayaa naaskaygana waa ka go-ay nebigu sal alay wasalam wiilkii yaraa marka nin muslimiinta ka mida ah buu u dhiibay uma kadibna wuxuu amray in god loo qodo ilaa laabteeda godkii baa la qoday godkii markii la geliyo qaarka sare uu laga soo jeediyey ayaa markaasi uu nebigu amray sal alay waslam dhagax baa lagu dilay marka khaalid baa markii gabadhii dhaax lagu dilay ayuu marka nabiga soo qaabilay sal alay slam wuxuu la soo qaabilana markii dhagax lala dhacahay isagoo dhagax wata buu yimid faramaa ra'saha madaxuu kaga dhuftay fanabakat damu calaa wajhi khaalidin dhiiggii soo faniinay baa khaalid wejigiisa gaadhay marka dhiiggii baa wejigees ka gaadhay fasabaha markaasuu caayay cay iyo habaar waxba isugu bale alla kubri waxbuu isu raaciy nabigaa maqlay sal alay wasalam caybii u caayahay buu rasulku maqlay sal lay slam markaasu wuxuu ku yidhi mahlan yaa khaalid buu ku yidhi khaalidow tartiibso ha degdegin fawaladii nafsii biyadihi laqad taabat tawbatan low taabahaa saaxibu maksin lagufira lahu bu nabi sal lay slm ilaahayga nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxay towbad keentay towbad hadduu tawbad keeni lahaa midka laaluushka cuna magsigu maxaau jira cashuurta cashuur qaatuhu ama qaaduhu towbad hadduu towbad keeno laga aqbali lahaa bay towbad keentay manka cashuur cunaha iyo cashuur qaaduhu zinada waa ka dambi weyn somal isaga ka dambi weyn balaayaa meesha ka dhaca kadibna nebigu sal ly slam waa amray waa nagu tukaday isagaa wax kaga tukaday oo ku tukaday saxaabaduna way ku tukadeen waana la aasay gabadhii qisadeedu marka qisadaas gabadha iyada fadlan sheekh xadiidkan gabadhan juhayniyada ah baa iyadana zinaysatay waxyaalaha laga faaidaysta waxaa ka mid ah sidii uu maacis nebigu ku sameeyey sal ly wasalam ayadoo weliba zinadeedu uur ahayda iska cadin oo uur ka dhashay macnaha ayaa haddana nebigu waa celceliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib waxaa laga faa-idaysan sidoo kale xadiidka ruuxa la xadayo in dhulka loo qodo inay sunno tahay dumarkay ku khasiirayaan qaar ka mid ah xadiidka maacisna riwaayaadkiisa qaar ka mid a ah, in loo qoday dhulka way ku timid inkastoo sixadooba lagu muransan yahay marka qaar waxay leeyihiin asalba qodiddu mashruuc maha qaar waxay leeyihiin raggay khaas ku tahay qaar waxay leeyihiin waxaa dhihilaa dumarkay khaas ku tahay qaarna waxay leeyihin rag dumarba waa loo qodaya macnaha waxaa kaloo xadiisku faa'iideeyey dumarka marka la xadayo si ayna cawradoodu u faydmin waa in maryo kaafiyo ku filan lagu xirxidho ah, si aan yani carcararka iyo nabarada intay ka carcarayso aan cawradeedu aynan u faydmin iyadana waa laga faadaysa saxaabadaasi muxuu ahaayey waxaa kaloo laga faaiidaysanayaa dadka la xaday oo xuduudda shareecada la mariyey xad oo dil keenaysa waa la qisaasay waa la rajmiyey xad haddii loo dilo gaal la dilay maaha waa muslim la dilay wabittaali axkaamtii muslimku qaadanaya waa in lagu tukado waa in lagu tukado salaadiisu waa salaatu maxaa janaazadiisu waa laazim waa lagu tukanaya saas macana allahuma asxaabu lmacaasiga sida maalan ruuxa isdilay oo kale isaga iyo ayay culimmadu waxay yidhaahdaan muxuu ahaay dadka nebigu salaadooda waa ka tegay iyo dadkii daynta qabay iyo kaana waxay yidhahdaan taqriiban nebigu ummadii kale ummaddiisina dadkii kala ku tukay marka marba hadduu ruuxu muslim yahay waa lagu tukanaa salaadiisu waa bal xadda la mariyey baaba kafaara cala araajix oo nabiga waxaa ka sugan sal lay slm inuu yidhi xuduuddu waa kafaaro xuduuddu waa dambi dhaaf ruuxa marba haddii xad la mariyey ama la dilay ama la jeedlay ilaahay waa ugu dembi dhaafaya leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka kariimsan yahay inuu laba cuquubadood addoonka isu raaciyo adduunkana in la xadoo la cuquubeeyo aakharana cuquubo la raaciyo maya intaa rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka deeqbaday marka dembidhaaf weyaan waa loogu dembidhaafaya ayib marka waa muslim khalaf galay oo macnaha la xaday waa lagu tukanaya sidaa nabigiiyo saxaabadiisu waa ay tukadeen sal alay wasalam waxaa kaloo axaadiistani muujinaysaa cajaa'ibta uu iimaanku leeyahay iimaanku markuu qalbiga si fiican u galo isaga iyo dembigu waa dab iyo dhagax ruuxii iimaankiisu runtaya markuu dembaabo dembigii waa gubaya jiif iyo joogba waa diidaya sidii xadiiska nabigu sal lay aslam muminku markuu dembaabo dembigiisii wuxuu noqonayaa sidii buur korkiisa saaran oo kale oo kusoo dhacaysa munaafiqu markuu dembaabana dembigii weynaaye uu galay daqsi yaroo sanka ka marayo uusaa iska yidhi intaas lama dhanna marka dembigaagoo kugu cuslaadoo kula cuslaada waxay markhaati u tahay qadarka iimaanka ee qalbigaaga ku jira saxaabadaasi gabadha iyo maacis iyo waxay meella la qaban waayeen oo soo noqo rasuulilahi daahiri maxaa iga warwareegi xagga ka soo gal waxaan o dhan maxaa wada ma askar baa dabada ka wada ma dowlad baa loo geeyo soo qabatay maya isagaa iskeenay wahaakada ruuxa iimaanku waa ku filan yahay waa xaris waa waardi ruuxa qalbigiisa ku jira oo askari kastiiyo dowlad walba ka xoog badan soo soma saas daraaddeed jaraa-intu muslimiinta ahluliimaanka iimaanka rumaysan jaraa-intu dhexdooda way ku yar tahay biqadarka iimaanka ay rumaysan iimaankoodu dhan yahay saas macanaa yacni ayagu dowladda iyo xukuumadda iyo maxkamadda iyo booliiska iyo qaar uuni yar bay raadisaaye inta badan iimaankaa waardiyeeye iimaankaa waardiyeeye oo zinada iyo tuugnimada iyo xatooyada iyo dilka iyo iimaankaa ka waardiyeeye dowladdu qaar fallaagoobay oo dhib badan unbay marka wax ka qaban laakiin dowladaan dadkeeduba diin celinaysa jirin ruux walba waa inay uun wax daba dhigto un dad un la yidhi dowlad baa ku ilaa bini aadam baa ku ilaalina bini aadam baa wax ilaalin kara marka iimaanku wuxuu kutusayaa dadkan saxaabadani inuu iimaankoodu aad u xoog badna waana midka keenay oo ka keenay intay nebiga u yimaadaan hanna la dilay inay dhahaan weliba ay ku noqnoqdaanoo soo noqdaanoo soo noqdaanoo nebiga ku ilxaaxiyaan salawatu rabbi waslamu caleyh وعن jاaبر بن cبd اللhi رضي الله تعالى عنهma wuxuu yihi xadiikan laga faaidaysan isagana waa masle muhim ah xadda waa la dibdhigi karaa limaslaxa xuduudda waa loo dibdhigi karaa limaslaxa ruuxa xadda laga oofinayo maslaxadkiisa waa loo dibdhigi karaa ruuxaasi ruux ku xidhan maslaxadiisana waa loo dibdhigi karaa gabadhaas uurkii ay lahayd darteed buu nebigu xaddii uga dibdhigay sooma hasoo umul baa la yidhi leanna iyadoo uurle haddii la xado soo ilmuhuna dhiban maayo dadka qaarkood waxaa laga waaba ilmo zine ha dhintee maxaa laga rabaa isaguna ha raaco maya ilmuhu isagu dembi ma gelin soo ma ilmaha zinada ku dhashay asagu dembi ma gelin ee labadii zinada la yimid baa dembigu raacay saas daraaddeed ilmuhu waa ilmo macsuumu dam ah isaga la dili maayo hadday dhashay oo ilmihii bannaanka yimidna haddana mar labaad buu nebigu xaddii digdhigay oo wuxuu ku yidhi soo nuuji soo ma markaa dambe maxaa loo digdhigay ilmaha inuu naaska nuugo sababteed baa loo digdhigay oo soo lagama kaaftoomi karo haweeney kalaa loo dhiibi karaa la dhihi karaa nuuji iyadana xaddaa laga oofin karaa ma maslaxadaas sababteed buu nabigu mar labaad u dibdhigay maslaxadii markii ay dhammaatay kadibna xaddii waa oofi waxaan soo marnay xadiidkii hadda addoontii nabiga sal alay waslam ee zinada ka dhacday cali somayna soo mar rasuulilaahiyo way umushay oo bay ku cusbayd haddaan la dhacana oon jeednana waxaan ka yaaba inay dhimato waa dibdhigay dhibay soo maa nabiguna muxuu yidhi axsanta masalada marka takhiiru lxuduud limaslaxatin raajica raajixa aw lidafci mafsada waa masale adiladeedu daahira tahay adilo aad u fara badan bay leedahay ayb shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo keyrkood waxay leeyihiin waa masalo sax xuduudda oofinteeda haddii masaalixdii shareecadu ugu talagashay ayna ka dhalanayn ama mafaasid raajixa ay ka dhalanayso xuduudda waa la dibdhigayaa adiladan iyo nusuus kalena u daliishanaya ibnulqayim khaasatan wuxuu leeyahay haddii shaksi dartii maslaxadtiisa shareecadu ay xadda u dibdhigtay ummad dhan maslaxadeedu hadday ku xidhanto xadda waa la dibdhigayaa bal marbay xadda oofinteedu xaaraam noqonaysaa goormo weeye waa marka mafaasida ka dhalanaysa ay noqoto raajix laanna qaacidada axkaamta shareecada maamusho oo dhan baa waxay tahay kullamaa halabat almafaasid waa xaaraam xukunkii xaaraam buu isu bedelaya kullamaa halabat almasaalixna xukunkii waa bannaanaanaya saas daraaddeed qaacidatu almasaalix waalmafaasid baa mar walba xaakimo ah yaa miisaamaya waay waxaa miisaamaya ahlu alcilmi waalnadar culimada miisaanka iskale maanta xataa in la oofiyo mafsadadeeda miyaa raajixa mise maslaxadeeda raajixa qawqaa'iyiinta iyo dadka iska caadigaa loo dayn mahaye culimmadaa iskale goortay culimmadu ku ijtihaadaan oo la yidhaahdo xuduudda oofinteedu waa mafsado ama mafsadadeeda raajixa ahlul markay ku ijtihaadaan waa in la joojiyo waa in la dibdhigo watigeediiy munaasabadeediiy markay maslaxa yeelata la oofiyo w adilo fara badan ba masladaas leedahay ma aha masle macna waxweyaan masle ariiba ah maaha wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi rajma wuu rajmiyey annabiyu nabigu sal lay slam rajulan nin buu rajmiyey oo min aslama qabiilka aslama ka dhashay waa maacis wa rajulan nin iyo nin min alyahuudi oo yahuud ah wa mra'atan iyo haweeney oo waxaa wariye muslim muslim baa wariye manaa waxa wey rajmiga iyo dhagax kudilidda inuu nebigu sameeyey buu xadiisku ina tusi wa qisatu lyahuudiyeyni xadiidka waxaa kaloo uu faa'ideeyey xuduudda shareecada yahuudda ku hoos nool ama nasaarada ku hoos nool ama gaalada ku hoos nool dowladda muslimka ama mujtamaca muslimka ah axkaamta shareecadaa ku dul soconaysa zine hadday galaan iyagana waa la xadi ama xadun ha noqoto jaldi ama rajmi ha noqoto wa qisatu yahuudiyeyni labadii yahuudi qisadooda fi saxiixayn bay ku sugan tahay min xadiidi ibni cumara xadiidka ibni cumar xaggiisa xalay ka ahay labada yahuudi waxay ahayd yahuud baa nebiga u yimi sal alay wasalam waa madiina qabaaisha yahuudiyada nebiga la deganaa sal lay wasalam qaar ka mida nebiga u yimi waxay u keeneen nin iyo haweenay kala zinaystay oo labaduba yahuud yihiin markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam maa tajiduuna fii kitaabikum laba ruux hadday zinaystaan dad horay u guursadayna ay yihiin tawreed maxaad ka helaysaanoo tawreed maxaa ku yaalay intaydaan aniga kayga aydaan qur-aankay i weydiin kiini maxaa ku yaalla markaasaa waxay yidhaahdeen tusaham wujuuhuhumaa wayukhzayaan wejigoodana waan madoobeyneynaa kadibna waan fadeexaynaynaa inta wejiga madow laga mariyo markaasaa waxaa leeyahay way kala zinaysteen waanu qadeecayna saasaan ku samaynayna bay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam kadabtum ina fiiha arajmu ina fiiha arajma been baad sheegteene tawreed waxaa ku taala rajmi in dhagax lagu dilahay weji baa la madoobeynaya waa la fadeexayn warkiina markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin hadday runtiin tahay kitaabkii tawreedaha ha keenoo akhriya tawreed baa la keenay markaasay tawreed akhriyeen nin iyaga ka mido tawreed akhriyaa la keenay tawreeddiibuu akhriyey marka markuu soo gaadhay meeshii aayaddii sheegaysay dhagax ku dila yuu farta saaray cagtas gacanta saaray markaasuu wixii ka horreeyeyna akriyey wixii ka dambeeyna akriyey iyadiina waa qariyey markaasa waxa irfac yadaka rag meesha waxaa jooga tawreed yaqaana irfac yadaka le war gacanta meesha ka qaad Ah, farafaca markaasuu gacantii kor u qaaday faidaa hiya tanuuxu aayaddii rajmiga waxabad moodaaba inay dhalaalayso iftiimayso banaanka usoo baxay markuu arkay ayaa waxay yidhaahdeen muxamedow waa ruunkaa horta rajmi baa ku yaalla haye hadda laydin weydiin maayo wuxuu yidhi waxay yidhahdeen walaakinaa kunaa natakaatamu baynana laakiin dhexdannada waanu qarin jirnay waa iska qarin jirn rajmi iyo dhagaxa lagu dila waan qarin jirn oo maxay u qarin jirteen xadiis sabraa ibnu caazib baa sheegayo waxay u qarin jireen siday u rajmin jireen oo ruuxii zinaysta oo guuru horay u dili jireen ayaa waxay dhaheen waa dhexe waxaa zinadu ku badatay madaxda madaxdanadii iyo dadkii ashraafta ahaa ah, mujtamac dadkii sharafta ka lahaa baa zinadii ku badatay hadda ninkii madaxda ahaa iyo dowladdii iyo dadkii magaca lahaa yaa yaa xadi kara waxaa sii daydha marka dadka tabarta daran un in la xado kuwa wax difaaco lahayn iyo kuwa un in la xado ama dadkii magaca lahaa in muxuu ahaayey la xadi kari waayo cabaar markii socotay baa waxaa la yidhi warnimeeyahu dadka qaarna ha la xado qaarna ha layska dhaafo wax soconaya maehe aan waxuun ku heshiino dadka ka dhexeeya markaasa waxaan soo saarnay bay dhaheen wejiga ha loo madoobeeyo magaalada kadibna ha la fadeexeeyo magaalada ha lagu wareejiyo saasaan ku keennay laakiin tawreed way ku taallaa annagaaka ka guurnay ayb markaasaa nebigu sal alay aslam wuu amray labadoodiiba marka waa la rajmiyey meeshii baa lagu dilay falaqad ra'aytuhu yajna'u calayha yaqiiha alxijaarata binafsihi buu leeyay saxaabigu waxaan arkay buuhi markii dhagaxii lagu bilaabay isagoo iyadii intuu ku foorarsaday dhagaxa ka ilaalinahay dabiicii iyada lala dhacay isagii waa isu dhigahay ilaa xadda xataa markuu dhimanayo xataa weli muxuu ahayo guribahayo islaantanaa nafka sii haysa dagixibu isagu isu dhigahayo iska xijinahay ayb xadiidkaasi marka yahuudiyeenka yahuudiyeenka rajmintooda isagana waa xadiisku saxiixayn ku yaalla wuxuuna faa'iideynayaa oo laga qaadanayaa gaalada dimiyiinta ee ku hoos nool dowladda islaamka in axkaamta shareecadu ku dul soconayso oo hadday zinaystaanoo guuru horreeye dhagax lagu dilayo hadduuna guuru horreynina in la jeedlayo waana mida ah rabbi tabarak wataala qur-aan ku sheegayo hadday kuu yimaadaan waan ixkum baynahum bimaa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ku kala xukum baa le nebiga sal lay sl marka taas weeye culimada qaar ka mid aana qaba qaarna waxay leeyihiin ma ahee towraaddoodii kutubtoodii iyo waxoodii ha isku dhaqeen lakin cala sawaab xuunkii nabigaa sidan ahaa salawatu rabbi wasalaamu calayh hada bilahi tawfiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslm